بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات صدن إيا سيديد إلى آيات أفرسن إيا وسورة المائدة آيات روحي أهد إن الذين كفروا كوا قال ذا low ana lahuma fi lardi jamiica waxalla waxa dhulka yaallo oo dhan hadday leeyihiin iyo milahu macahu iyo labalaabta oo lagu daray liyaftaduu bihi inay isku furtaan min sui min cadaabi ywmi alqiyaamati maa tuqubila minhum walahum cadaabun aliim markaa naarta markii lagu guro yuriiduuna an yakhrujuu min annaar ay doonayaan wamaa hum bikhaarijiina minha kama bixi karaan walahum cadaabun muqiim wasaariqu marka meeshan markaa hore waxaa lasoo sheegay cadaabka iyo waxaasaa lasoo sheegay waxaa kaloo lainoo sheegay budhcada dadka yani wax ku bi'iya sida cadaanka ah wax u bi'iya oo wax u dilo oo wax u horora meeshana waxaa lainoogu sheegay tuuggii baa lainoo sheegaya tuug waxa weye waa dadka ugu dameer xun weeye qof tuuga haddaad aragto khalqiga ugu dameer xun yahay allah wuxuu hi wasaariqu kii waxaday ee tuugga ahaa iyo wasaariqatu gabadhii tuugada ahayd faqdacuu gooya aydiyahuma gacmahooda gooya jazaa'an abaalmarin darteed bimaa shay laga abaalmarin kasabaa ay shaqaysteen nakaalan biijin weeye min allah yani naka haddii af soomaali loo bedelo culimadu biijin yani waa cabsigelin waa dadka lagu cabsigelin wayey waa lagu dulay waa cabsigelin wayey ruuxii waa la biijiyey yani waa loo hanjabayo dibbuu u noqday wallaahu allana casiizun ka qaaliba weeye xakiimun oo falsan qofka rag iyo dumar wuxuu dooni ahaaday qofka tuugga ah labada gabcood baa la jari gacanta midigta ah yaa la jari aydiihumaa sowma dhihin gacmaha ka gooya waxaa looga jeeda hal gacana ka gooya gacanta midigtaa ah laga goynaya cumar binu khadaab radiallahu canhu sanad abaarahayd sanad abaarahayd oo dhibaata jirtay wuu rafciyey gacangoyntii ma jirto yiri mar haddii dadkii uu baahan yahay dee tuugadu way iska badanaysaa buu shaygu hadduu badan yahay marka lama wada fulin karo yiri wuu rafciyey berigaa marka culimada carabiga taqaana waxay yidhaahdeen marka tuugga ninkii baa lasoo horumariyay assaariqu wasaariqa zinadana gabadhii baa lasoo hormariy azaniyatu wazani baa layidhi waxay yidhaahdeen xagga xagga xoolaha iyo xoolo jacaylka raggaa ku horeeya bay yidhahdeen saasaa loo soo horumariyey xagga kale ee xagga dabiicadan dhinacaana gabdhaha ku yar horeeyaa la yidhi saasaa loo soo hormariyey qolada sirta carabiga taqaana saasay yidhahdeen wasaariqu qofka tuugga ah iyo wasaariqatu gabadha tuugada ah faqdacuu gooya aydiyahumaa gacmahooda hal gacanaa laga jaray jazaa-an abaalmarin darteed bimaa laga abaalmarin kasabaa ay shaqaysteen nakaalan ku biijin yani dibu celin iyo hakin darteed min allahi alla xaggiisa ka ahaatay wallahu allan casiizu kaalib xakiim faltan marka waxaway shuruuduu leeyahayo xoolaha u qaadayo sida nabigu sheegay waa inay nisaabu sariqo dhan yihiin bilmatal dinaar oo kale waa inay dhihin waxaa wixii ka yar loo goyn maayo waa inay xujzigii ka qaaday meeshii loogu talagalay in lagu xareeyo waa inuu ka qaadaa bilmatal xoolaha hadday yihiin lagu xareeyey lacag hadday tahay sanduuqii lagu riday badeeco hadday tahay dukaankii lagu xidhay qabriga hadday dad qubuurta berigii hore inaguma qufana dad quftaa jire qabrigu waa xirzigii wey xirzu mithil bay culimadu tidhaahdaa marka markii xoolahaasi nisaabu sariqa ay gaadhaan diinaar oo kale ama ay xirzigoodii laga qaado labadaa shardi markay helaan waa la goynaya ruuxuna inuuna waalayn baa shardi oo ruux isgaran uu yahay wey marka gacanta midigtaa la jari hadduu mar kala xado bidixdaa la jari hadduu mar kala xado midigtaa lugtaa la jari hadduu mar kala xado bidixdaa la jari mar kale hadduu xado waa la dili waa xadiid sidaas marka tuugii waa sidaa khayr male tuugu waa dadka u dhaqan xun weeye faman taaba qofkii toobo keena min bacdi dulmihi dulmigiisa kadib uu tuug noqday wa aslaxa camalkiisa wanaajiya fain allaha alla yatuubu waa ka tooba aqbali caleyhi dushiisa in allaha alla kafuurun ka dhaafo way raxiimu naxariistaa ninkii tuugga ahaa ee dadka xadi jiray hadduu tooba keeno ilaahay toobakeenkaa uu ka aqbali camal wanaagsan la yimaado marka culimmadu waxay yidhahiin hadduu tooba keeno wixii xool ahaa ee uu xaday miyaa lagu saamixi maya bay culimmada qaarkeed yidhaahdeen waa laga qaadi qolyana waxay dhaheen mar hadduu tooba keeno waa la dayn isagoon weli la goynin hadduu tooba keeno ka waran baa la yidhi waa la jari hadalkama joogato faman taaba qofkii tooba keena min bacdi dulmihi dulmigiisa kadib wa aslaxa camalahu camalkiisa wanaajiya fa in allaha alla yatuubu wuu ka tooba aqbali caleyhi dushiisa in allaha alla kafuurun ka dhaafo way raxiimu naxariista alam taclam ma ogaatay nabiyullaahi maxamedow ma og tahay an allaha alla lahu inuu usugnaaday mulku samaawaati samada mulkigeeda walarda ardada yucadibu wuu cadaaba man yashaau qofkuu doono wayakfiru wuu u dhaafaa liman yashaau qofkuu doono wallaahu allana calaa kulli shayin shay la arka kulligii qadiirun kii kara waayey ninkaa tuuga ahee xukumka lagu xukumay markuu towbo keeno in alla u dambi dhaafo waxa weeye meeshay ku jirtaa maxaa yeelay allah wax waxyeelayaa ma jiro cid waxyeeli kartaa ma jiro wax milkigiisa wax u dhimina ma jiro tuugaas hadduu toobo keeno allah wuu dhaafaya subxaana wa tacaala alam taclam ma ogaatay ana allaha alla lahu inuu usugnaaday hadda dadkoo dhan baa la sheegi laakiin nabigaa markaa lala hadlaya qolada balaaqadu waxay dhaheen waa damiirna kiraa bay yidhaahdeen damiirna cid la sheegi kulli ninkii cilmi ka suuroobi oo dhan bay ka dhigan tahay marka nabigaa hadalka o dhan laynoo soo marin alam taclam ma ogaatay ana allaha alleh lahu inuu u sugnaaday milku samaawaati samada lahaanshaheeda iyo tasarufkeeda iyo walardi ardada yucadibu wuu cadaabaa man yashaau qofkuu doono wayakfiru wuu u dhaafaa liman yashaau qofkuu doono laakiin ilaahay xilmigiisa iyo raxmadiisa qof mu'mina inuu u dembi dhaafay u dhowdahay wallaahu allana calaa kulli shayin shay la arka kulligii qadiirunka kara weyn yaa rasuulkii sharafta lahaayo laa yaxzunka yayna ku murug gelin aladiina kuwa yusaaricuuna u degdegaya fi lkufri gaalnimada oo min aladiina kuwii kamida qaaluu yidhi aamanaa waan rumaynay biafwaahihim afkooda yay ka yidhahdeen waanu rumaynay waa munaafiqiintii walam tu'min ayna rumaynin quluubuhum qalbiyaalkooda wa min aladiina kuwii kamida hadduu yahuudoobay buuri dadka gaalnimada u degdegaya oo xukunka aan ogolayn waxba had ka walbahaalin adiga xilkaama saara xilka adiga ku saaran waa inaad gaadhsiiso inamaa anta almubiin albaaliqu baa tahay gaadhsiiyaa tahay mubashir baa tahay nadiir baa tahay laakiin dadkaa inaad qalbigooda iimaan ku shubto adiga xilkaama saara marka waa munaafiqiinta iyo yahuudda yaa ayuha rasuulu rasuulkii sharafta lahaayo laa yaxzunka yayna kumurugelinin aladiina kuwa yusaaricuuna ku degdegi fi lkufri gaalnimada nabigaa wuxuu jeclaa inay dadku islaamka soo galaan kuwaasoo min aladiina kuwii ka mida qaaluu yidhi aamanaa rumayn biafwaahihim afkay ka yidhaahdeen afka baarkiisa walam tu'min ma rumaynin quluubuhum qalbiyaalkooda wa min aladiina kuwii ka mid ah hadduu yahuudoobay oo yahuuddu intay nabiga xukumu keenaan iyo haddana diidi jireen dadkaa yahuudda iyo dadkaa samaacuuna kuwa dhagaysan og weeye lilkadibi beenta oo u dhaga nugul beentay u dhaga nugul yihiin samaacuuna waxay dhegaysan yihiinoo u dhega nugul yihiin liqowmi qowm aakhariin oo kale bilmatal yuhuud oo kale qowmkaasoo lam ya'tuuka weli aan kuu imanin qolada munaafiqiinta waxaa lagu yaqaanaa iyo yahuudda beentay run iyo dhegaystaan oy maqlaan oy run u qaataan dad kale oo meel kale jira warkii ay ku soo shubaan bay rumaystaan adigana ku rumaysan mahayaanoo xagga gaalnimada u kacayaan samaacuuna kuwa dhagaysi badan weeye oo u dhega nugul lilkadibi beenta samaacuuna kuwa dhegaysi badan weeye liqowmi qowm aakhariin oo kaleo lam yatuuka weli aan ku imanin qole aan weli ku imanin waa yahuudi iyo munaafiqiintaba yuxarifuuna way bedelayaan way leexinayaan alkalima kalmayooyinta min bacdi mawaadicihi meelihiisii meel aan ahayn kelimadii meesha ku qorayd ama kalaamkii ku qoraa ee macno samaynayay iyo macno ahaan inay leexiyaan laga yaaba xuruuf ahaana inay bedelaan oo meeshiisii wax kale ay ku soo qoraan yaa suuragala yuxarifuuna alkelima kelimooyinka way leexin hadday doonaan xuruuftii bay ka bedeli hadday doonaanna macnihii bay ka bedeli min bacdi mawaadicihi meelihii loogu talagalay kadib yani meelihii loogu talagalay ayr mawaadicihi wey meelihii loogu talagalay kayrkood yaquuluuna waxay dhihi in utiitum haddii idinla yimaado haadaa kan inagu aynu rabno masalada aynu rabno faquduuhu qaata welim tutowhu haddaan la idiina imanin faxdaruu ka digtoonaada ayaddu waxay ku soo degtay laba ruuxoo yahuuda yaa kala zinaysatay waxaa la yidhi nabigaa loo keenay waxaa la yidhi dadkan dee way kala zinaysteen annaguna ee waxaan marinaa intaan dhuxul marinaanu warwareejinaa ruuxa zinaysee bal noo xukun marka kuwaasa waxaa la yidhi ma sideeni haddii uu yidhaahdo sidaynu rabno waa sideeda haddii kalan ka imaana markaasuu yihi bal tawradkeena tawreed tawreed bay soo qaadeen laba ninoo walaala ah ibnu suuriya la yidhaah yuu yihi ilaahay baan idinku dhaariyey tawreed maxaa ku taalla ma rajmigu ma ku yaallaa haddaadan ilaahay ugu dhaarinin runkuuma sheegeen buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay way ku yaallin buu yidhi sidaa adii dhaarisay way ku yaallin marka markii hore nimankaa lasoo diray dadkan kale sinaysay nabiga loo keenaya waxaa lagula soo ballamay saynu inagu rabna haduu yidhaahdaan qaata haddii kale faraha ka qaada si kalena waa la sheegayo si kale ku timid oo taasu waa gooni sida kale waxay ku timid reer bani qurayde iyo ree bani nadiir yaa reer bani nadiirku iska sarraysiin jireen dhaqankooda wuxuu ahaa reer bani nadiira haddii la dilo nin reer quraydihii dilo in ninkaa reer qurayde la dilo reer bani nadiirihii nin reer qurayde hadduu dilona boqol wiski oo timira la siin markaa nin reer bani qurayda nin reer bani nadiira dilay waanu dilaynaa bay dhaheen qoladii reer bani qurayda waxay dhaheen nabigaanu ula tegaynaa nabiga annaga noo isagan ku go waa markaa masalada qudheedana waxay leeyihin war haddaysaanu rabno uu yeelana dee waa sideeda haddii kalena yaynaan yeelin yaquuluuna waxay dhihi yahuudu in uutiitum haddii laidinla yimaado haadaa xukumkan aynu rabno fakuduuhu qaata oo ku qanca wain lam tuutowhu haddaan laidinla iman xukunkaan rabnana faxdaruu ka digtoonaadoo faraha ka qaada allah wuxuu yidhi waman yurid illaahu qofkii alla doonayo fitnatahu fitnowgiisa falam tamlika u hanan maysid lahu qofkaa muxamedow min allahi alla xaggiisa shay-an shayn uga hanan maysa qof si kasta haddaa isugu dhabarjabiso oo si kasta ugu naseexayto ood wax walba u sheegto qofkii alla fidnaynayo oo shaydaan dhinaca ka raacay waxba aad u awoodu ma lihin ma kari kartid baa qofkii alla la doono fitnatan fitnadiisa waman yurid illaahu qofkii alla doono fitnatan fitnadiisa iyo halaagsankiisa falan tamlika u hanan maysin lahu qofka uma awoodin min allaahi alla xaggiisa shay-an alla waxba ugama dhicin kartin ulaaika kuwaasi munaafiqiintii yahuudda aladiina kuwa weeye lam yurid illaahu alla una doonaynin an yutahira quluubahum qalbiyaalkooda inuu tahiro lahum waxaa u sugnaaday fi dunyaa adduunyada khizyun dulli oo qolada reer banu israiil adduunku way ku dulaysan yihiinoo gibir baa laga qaadaya oo cabsi bay ku nool yihiin walahum waxaa usugnaaday fi laakhirati aakhirana cadaabun cadaab cadiimun oo weyn ulaaika kuwaa yahuudda ah iyo munaafiqiinta aladiina kuway lam yurid illaahu alla la doonaynin an yudahira quluubahum qalbigooda inuu dahiro oo diintu gashoy nadaafad noqdaan lahum waxaa dulli weligood gumaysi unbay ku jira cabsi bay ku nool yihiin walahum fi laakhirati aakhirana waxaa usugnaaday cadaabun cadaab cadiiman oo weyn samaacuuna kuwa dhegaysi og weeye u dhega nugu lilkadibi beenta akaaluuna kuwa cunid badan weeye lisuxti xaaraamta kuwa cunid badan weeye oo laaluujkaa inta badan loo jeedaa fain jaa-uuka hadday kuu yimaadaan qoladaa yahuuddaahi faxkum kala xukun baynahum dhexdooda aw canhum ama ka jeed nabiga khiyaar baa loo siiyey ehlu kitaabku hadday u yimaadaan inuu xukumo inuu waridhaafa yidhaana weeli karaa wain tucrid canhum haddaad ka jeedsato oo tiraa idinkala xukumi maayo falan yaduruuka kugu dhibi maayan shayasena kugu dhibi maayan wax dhiboy ku yeeli male marka inta badan waxay culimmadu ku fasiraan dadka xoolaha laga qaato oo xukun lagaga qaato ama wadaadnimo lagaga qaato ama afnishaanimo laga qaato waa kuwa marka laaluushka ka soo qaado <clears throat> raashiga murtashiga labaduba waa waa la lacnadan yihiin marka culimmadu waxay yidhaahdeen waxaan aad bixinayso haddii xaqdad leeyahay aad ku duujiyayso ama waxaadan lahayn in lagu xukumo xaq lagugu leeyahay in lagaa xukumo aad rabto waa ta xaaraamta ah haddii aadan xaqaagii helaynin xaq baad leedahay xaqaagii ma helaysid haddaadan laaluush bixinin banaankaa lagu dirayaa bixi si aad xaqaaga u hesho way si aada xaqaaga u hesho bixi bilmatel hadda xafiisyadan hadda la tago dee waxoogay baa la siino warqada si lagugu qoro waana xaq aada leedahay ma ogtahay marka culimadu saasay yidhaahdeen hadda bilmatel xajka oo kale haddaan basaboor iyo alaab iyo wax la bixinin wadadii heli mayso fiisa lagu siin maayo waagii hore islaamkii horena fasax buu ahaa xajku oo nin baa hogaamin jiray kooxdii meel joogtaba marka laaluusku waa sidaa haddaad xaqaaga ku doonayso ama dhibaato iskaga difaacayso waa la bixin karaa bay culimmadu yidhahdeen samaacuuna kuwa dhegaysi badan weeye u dhega nugul lilkadibi beenta yahuudda iyo munaafiqiinta akaaluuna kuwa cunid badan weeye lisoxti macaaraamta laaluuska yahuuddu dadka waxay kaga qaadan jireen cilmi ahaan cilmi baanu aqaanaa ilbax baanu nahay waxbaanu ognahay waxbaanu kuu samayn ayay kaga qaadan jireen ee fain jaa-uuka hadday kuu yimaadaan qoladaa yahuudda ahi faxkum kala xukun baynahum dhexdooda aw acrid canhum ama iskaga jeetaba oo hala hadlino waridhaafa dheh wain tucrid canhum haddaad ka jeesatood xukumi weydo ood waridhaafa tidhaa falan yaduruuka ku dhibi maayaan shay-an shayna kugu dhimaayaan wain xakamta haddaad xukumta soo maaha faxkum baynahum dhexdooda waad ku kala xuntaa bilqisisi caadilnima haddaad ka jeesato dhib ma leh waridhaafa tidhaa haddii inaad xukunto ay noqoto caadilnimo iyo sinaan ku kala xukun wey wain xakamta haddaad xukumto faxkum baynahum dhexdooda ku kala xukum bilqisti in allaha alla subxaanahu wa tacaala yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsidiina kuwa caadiliinta oo garsoora yuu alla jecel yahay marka xataa gaalada markaan dagaal iyo xarbi inoo dhexaynin la khayaani maayo waa loo garsoori siday tahay baa loo kala bixin sinaan wakayfa yuxakimuunaka buu alla kayfa sideebay yuxakimuunaka kaaga xaakim yeelanayaan wacindahum agtoodan atawraatu towraad baa ah fiihaa towraad waxaa ku sugan xukmullaahi alla xukumkiisii uma yatawallowna way ka jeedsanayaan min bacdi daalika intaa kadib xukumkii towreed intuu ku yaalay kadib way ka jeedsanayaan wamaa ulaa'ika kuwaasi bilmu'miniina ma aha iimaanka ay sheeganayaanu leeyihin muuse iyo towreed baan rumaynay waa beentood nabiga waxaa la yidhi kuuma baahna qoladan towreed hadday ku dhaqmi lahaayeen adi kuuma babaahdeenba inay ku yimaadaanba mahaysaa tawreed baa xukunka oo dhani yuu ku yaalahay marka waa wax la yaab le marka xukumka dadka inaga horreeyey sharcigooda sharci inooma aha <coughs> waxaan sharcigu xalaalaynin <coughs> marka iyagu siday kuugu baahan yihiin wey midda kale hadday tawreed ku camal falaan adigayba kusoo raaci lahayn hadday tawreed ku camal falaan sifadaadii baa ku taalla tilmaantaadii baa ku taalla waktigaad xataa bixi lahayd baa ku yaalla hadday teedaad ku camalfalaan xataa adigay ku iman lahay wey kayfa sideebay yuxakimuunaka kaaga xugum yeelan wacindahum agtoodan atawraatu baa ah fiihaa tawraad dhexdeeda waxaa ku sugan xukmullaahi alla xukumkiisii uma yatawallowna way jeetanayaan min bacdi daalika xukumkaa kadib wamaa ulaaika bilmu'miniin mu'miniin ma aha inaga arrintu waa ina haysataayo qur-aankii oo ina dhex taagan inaynu xeer u kacno waa khatar waan yyaribaan ku garan markaan baadiyaha joognay ninku wax markuu doonayo cid is haystaan haddii uu sharciga islaamka inuu ku heli la tahay war muslim baynu lahay laa ilaha illa allah anu sharcigaan taagnahay buudhi hadduu la tahay inuu xeerka ku helina war sharciga waynu ku dhalanay kuma dhalane kuma dhaqanee dee geedkaynu tegayna dadka bay kuleeyihiin wax jiro aru waan arkay goobjoog baan in badan ka ah waan yaraa goobjoog baan in badan kaah marka inagana way haysataa midaan inaa anagu anzalnaa waan dejinay atawraata tawreed baan dejinay fiihaa tawreed dhexdeeda waxaa hudan hanuuni wanuur meel looga kacba male hadday tawreed ku dhaqmi lahaayeen adigaba waba kusoo raaci lahaayeenba bal wax kala daayo allah wuxuu leeyahay inaa anzalna tawreeta baan dejinay fiihaa tawreed dhexdeeda waxaa hudan hanuuni wanuuru nuur yaxkumu waxaa ku xukuma oo ku xukumay bihaa tawreed annabiyuuna ambiyadii yaxkumu waxaa ku xukumay waa mudaaric laakiin maadi wey yaxkumu waxaa ku xukumay bihaa towraad annabiyuuna ambiyadii reer banu israa'iil aladiina ambiyadii aslamuu hogaansamay liladiina kuwii bay xukumeen hadduu yahuudoobay bay ku xukumeen warabbaaniyuuna culammadii ee zuhaadda ahaydna way ku xukumeen iyaloo axbaaru culimmadii caadiga ahayd bimaa shay bay ku xukumeen ustuxfiduu la xifdisiiyey oo ilaahay qalbigooda xifdisiiyey oo min kitaabillahi ilahay kitaabkiisa ah wakaanuu waxayna ahaayeen shuhadaaa kuwii qirsan caleyh kitaabka inuu xaq yahay bay qirsanaayeen buu allah leeyahay ilahay towreed buu su-aallah soo dejiyey hanuun iyo nuur iyo xaq baa ku jira ambiyadii nabi muuse ka dambaysay towreed bay wax ku xukumi jireen waa ambiyada muslimka ah de amiyadu kolley waa muslime yani ambiyadii hogaansantay wey kuwii yahuudday ku xukumi jireen culimadii labada nooc ahayd oo zuhaadii oo rabbaaniyiintii ah iyo axbaartii oo culimadii cilmiga lahayda ah, kulligood wixii alla ka xifdisiiyo alla ka fahamsiiyey yay ku xukumi jireen marka kuwani hadday kuwaad raaci lahaayeen way fiicnaan lahaayeen ma xumaadeen inaa anzalnaa atawraata fiiha hudan wanuur yaxkumu waxaa ku xukumay bihaa tawraat annabiyuuna ambiyadii baa ku xukumay aladiina ambiyadii aslamuu hogaansamay oo sharciga u hogaansamay oo de waaba ambiyo liladiina kuwii bay ku xukumeen hadduu yahuudoobay waalrabbaaniyuuna baa xukumay qoladii zuhaadda ahayd iyo walaxbaaru culimadii caadiga ahayd bimaa shay bay ku xukumaan ustuxfiduu la xifdisiiyey min kitaabillahi kitaabka ilahi laga xifdisiiyey wixii macnahay kitaabka ka fahmeen yay ku xukumeen oo alla fahamsiiyey wa kaanuu waxayna ahaayeen calayhi cala alkitaabi inuu xaq yahay shuhadaa kuwa markhaati aho qiri bay ahaayeen falaa takhshabu nnaasa dadkaa ka baqina nabigaa lala hadlay wakshawnii aniga iga baqa walaa tashtaruu ha amanan aman qaliilan oo yar marka la leeyahay ha ka cabsanina dadka nabiyullaahi maxamed buu hadalku inoo soo maraya inagaa layna sheegin xaqu siduu yahay ruuxna ha ku xaqdhawrina siduu yahay ufil wey ruuxna ha ku xaqdhawrina siduu yahay ufil weyn siyaasaddu sidaa ma ogola in xaqu siduu yahay loo fuliyo siyaasaddu ma ogola waxyaabo badan ilan dastuurkan la xukumayo dad baa dejiyey soo maaha cajiib wey dadka tobanka ninay dejisay nin waliba fikrad gaaruu wataa nin ganacsiguu rabaa ninna wuxuu rabaa xukunka guud buu rabaa nin beeruhuu rabaa nimankaasu miyay ku heshiin xukun miyay soo wada saari allah wuxuu leeyahay falaa takshaw naasa dadka haka baqina markaad wax xukumaysaan wakshawnii aniga iga baqa walaa tashtaruu ha ku iibsanina biaayaatii aayadahayga tamanan qaliila lacag yar yacni intaad ka leexataan aayadaha xukunkoodii wax yar ha ka qaadanina man lam yaxkum qofkii ku xukuma man lam yaxkum qofkaan ku xukumin man lam yaxkum qofkaan ku xukumin bima anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey fa ulaaika kuwaas humulkaafiruun waa gaaladhaba ayadan waa ayad cajiiba cabdullahi binu cabaas baa la weydiiyeyo qoladaa tawreed haysatay baa la sheegi buu yidhi qoladaa tawreed haysatay yaa la sheego markay tawreed ka leexdeen waa gaalo waa la laakiin culimmada inta badan waxay leeyiin waa caam aayadda waman lam yaxkum bimaa anzala allah fa ulaaika hum lkaafiruuna marka qofka xukumaya bima bikayri maa anzala allah ku xukumaya hadduu rumaysan yahay inuu qur-aanku xaq yahay oo wax ka fiicani jirin laakiin dana gaarihi ka yar leexiyeen kufrigiisaasi waa kufri camali ah caqiidadii waa nabad yani diintii kama bixin wey hadduu kusii wada ka bixi oo dee uu iimaanku waa beer weeye nusuustuuna ku baxaa qur-aanka iyo kariimka iyo xadiistu ku baxaa laakiin marka hore haddii uuna qur-aanka necbayn oo qur-aanku uu qalluucan yahay lahayn laakiin dana kale darteed uu meel uga leexday kufrigiisu waa camali xagga camalkiisa gaalnimo soo gashay diintii kama bixin hadduu leeyahay qur-aanku waxba m waa laga fiican yahayna waa gaal dhab-a ah wey beri dawladii soomaaliya beri gacan ku dhashay khudbadihii madaxdu ay jeedin jireen khudbad aan dhegaystay afar iyo toddobaatankii la soo daayay laakiin waa dhow aan dhegaystay wuxuu yidhi waa nasaknay buu yidhi qur-aanku wuxuu yidhi qur-aanku hadalkuu yidhi wuxuu ahaa boqol kiiba shan iyo sagaashan waa la nasakhay boqol kiiba shanta kalena kun sanaa lugta lagu walaaqaya buu marka waanu tuuray buu yidhi diintii gabi ahaanba markaasaa wuxuu yidhi walaa khumus walaa walaa sudus markaasaa nin wadaadoo ag taagnaabaa dhegta u saaray khumus ma jiro markaasuu ku celceli walaa khumus walaa khumus buu leeyahay wuxuu ku leeyahay markis nin buu ahaa liilana nin buu ahaa nabi ciisana nin buu ahaa dee maxamedna nin buu ahaa kuwaasaa mutacalimiina saasay khudbada ku taal allahu akbar kuwa weeye kuwa gaaloobay wa katabnaa waan waajibinay calayhim dushooda qoladaa hore katabnaa waan waajibinay calayhim dushooda qoladaa hore fiihaa fi tawraati tawraad dhexdeeda ana naasa dad ana nafsa naftu yuqtalu binafsi baa loo degay ana nafsa yuqtalu binafs walcayna ishana yufqa'u waxaa loo fushin bilcayni walanfasankana yuqdacu waxaa loo goyn waluduna dhegtana yuqdacu waxaa loo goyn biluduni wasinna iligana yuqdacu waxaa loo fushin bisinni waljuruuxa nabaraduna qisaasun kala qisaas wey isdaba joog wey kala argudasho wey qolada tawreed saasay ku tiilay innagana waa sidii oo kale naftu hadday naf disho waa la dilayaa oy xaqdarra ku disho laakiin hadda diinteenna oo kale waxaa la yidhi waa inay isu beegtomaanoo midi addoon ahayn midna uuna ahayn xor ahayn gaal iyo muslim waa inayna labadaa isu ahayn laisu dili maayo labadaa wiilkii iyo aabbihii laisu dili maayo waa inay isu beegsamaan waa muslim yihiin lakin rag iyo dumar waa laysu dili naf naf baa loo dili wakatabnaa waan waajibina calayhim dushooda fiihaa tawreed ana nafsa naftu yuqtalu in loo dili binafsi naf loo dili hadduu dilo walcayna ishana yufqau loo fujin bilcayni isha kale bilcayni in loo fujin walanfka sankana yuqdacu loogoyn bilanfi bisabilanfi waluduna dhegtana yuqdacu lagoyn bilanfi wasinna iligana yuqlacu waxaa loo fujin bisinin wljuruuxa nabaradu qisaasun waa qisaas marka waxaa la yidhi ninka isha cawaran qofka isha cawaran hadduu nin kale il ka fujiyo isaga dee isha cawarana waa side loo fujin mahayo magtiisii baa la siin wey magtiisii baa la siin wey hadduu qofku aragu ka maqan yahay oo aragga nabarkii ku dhacay aragku ka maqnaado magtiisi oo kontanaa la siin isha keliya dhagaha waa sidoo kale haddii maqalku ka tago magtiisii baa la siin hadalka hadduu ka tago nabarka ku dhacay hadduu ku dhacay nabar ku dhaca hadalku ka tago xuruuftii sideed iyo labaatanka ahayd baa aqri la dhihi inta uu garan waayo unbaa magtii lagu siin qisaasta markay tahay juruuxda meesha aan halista ahayn yaa la kala qisaasan bilmatal bawdadoo kale iyo laf la jabin ma laf haddii la jabay lama qisaasi karo bawdadoo nabar ku dhacay madaxoo dakhar ku dhacay wax yacni aan khatar ahayn caloosha haddii lama kala qisaasanayo lafta lama jabinayo lama kala qisaasin waxaa laga yaabaa inay dhib kala keento waljuruuxa qisaas faman tasadaqa qofkii sadaqaysta bihi qisaastii qofkii sadaqaysta dhiigiisii qofkii sadaqaysta fahuwa huwa sadaqadaasu kafaaratu kafaaru yahay lahu isaga lowdaasaa culimmadu isku khilaafeenoo ninkuu kafaarada u noqon waa kee baa layihi qaatilkiibuu kafa haddii laga cafiyo qaatilkii ninkii dhibaatada geystay yuu kafaaro u noqon kii wax sadaqaystayna ajri buu u noqon culimada qaar baa saahid oo lahu liljaani qolkii nabadgeystaha ah ayay kafaaro u noqonoo dembigiisa lagu dhaafi kii kalena ajri buu leeyahay qolyana waxay dhaheen lahu kii wax cadfiyey yay kafaaro u noqon oo yacni dembigiisa lagu dhaafi haddii qofkan waxay u dhowdahay qofkaa la cafiyey ee la leeyahay waa la cafiyey inay faman tasadaqa qofkii sadaqaysta bihi jaraaxadii fa huwa sadaqadaasi kafaaratu kafaaray tahay lahu liljaani kii nabarka geystay kii kalena ajir bay u tahay yani kafaaray u tahay oo dembigii baa laga dhaafi way waman lam yaxkum qofkaan ku xukumin bimaa anzala allaahu alla wuxuu dejiyey fa ulaaika kuwaas hum aalimuuna way dulmigu qur-aanku inta badan shirkiguu isticmaala marka waa tii oo kale oo hadduu waxaan alla soo dejinin wax ku xukumo hadduu xalaalaysanayo oo wixii alla soo dejiyey waxun weeye uu leeyahay waa gaal haddii uuna lahayna qur-aanka iyo wixii alla soo dejiyey uu ogol yahay inay xaq yihiin laakiin dana kale meelo kale ka galeen waa gaal camali ah weeye diinta kama bixin wallahu subxana wa tacaala